رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد ودرسي سقالي تمناد من كتاب الأصول من علم الأصول ولها شيخ محمد بن صالح عثيمين مدرسه السعودي waxaanu soo gaarnay qeybtii la xiriirtay almufti walmustafti almufti kan jawaabta bixinaya iyo walmustafti kan isagu jawaab raadiyaha ah dadku waa labada un qof ilaahay aqoontii uu siiyey ee jawaabtii haya iyo qof jawaabtu ay ka maqan tahay ee baadigoob ugu jira wuxuna su-aaluhun amaha iska jawaab maaha wax kasta in la weydiiyana maaha oo habka loo weydiiyay aadaab bay leeyihiin tii baanu baranaynaa waana baab calaqala leh fi hada almajaal almufti yaa la dhahaa huwa almukhbiru waa kan ka waramaya can xukmin sharciy xukum sharci ah qofka ka warramay qofka hadduu siyaasad ka warramo mufti maaha hadduu ka waramo culumuur kale ijtimaaciya mufti maaha haddii uu maath uu kuu xaliyo laba laba ku daro afar uu ku yihahdo mufti maaha mufti waxaa la qofka ka hadlaya xukum sharci ah wاlmustafti kan isagu fatwo raadiyaha ahna huwa الsaa'ilu kan weydiinaya wey can xukmi sharciy xukum sharci buu baaraya laakiin hadduu kaa wareysto janib kale aan calaaqala lahayn isagu maaha mustafti maaha hadda shuruud اlfatwa marka wax la jawaabayo ee la fatwoonayo shuruud bay leedahay yushtaratu lijawaazi اlfatwa shuruud fatwada banaanaanshaheeda waxaa loo shardiyaa shuruud qofka inuu fatwoodo horta shuruudda in laga helo kow minha waxaa ka mida an yakuuna almufti qofka wax jawaabayay inuu ahaado caarifan bilxukmi mid xukumka yaqaan yaqiinan u yaqaan si la taaban karo aw dannan raajixan ama malo isagu arjaxsan oo boqolkiiba toddobaatan halay u badata ah wa ilaa haddaanu arrinka sidaa ahayn wajaba calayhi tawaquf ninkaa su-aasha ka jawaabaya waxaa waajibku ah inuu ka istaago su-aal baa la keenay su-aashii jawaabteeda boqolkiiba boqol waa inaad yaqiinsantahay haddaana ahayn boqolkiiba kiiba toddobaatan boqol siddeetan waa inay ku baxsantahay wadanna danni raajix aa le masaladu dhankaa marka laga milcisa waxay u muuqataa xalaal iyo xaaraam labadaba haddaanay midna u dhicin qofku waa inuu ka istaago ashardu athaani an yatasawara asu-aala tasawuran taama in qofka wax la weydiinayaay su-aasha la weydiinayo muuqaal buuxa uu ka haysto inuu tasawarsado liyatamakana min alxukmi calayhi say suurtagal u noqoto inuu oo xukmiyo maxaa yeele fa ina alxukma cala shayi shay marka la xukminayo farcun wuxuu ka yahay mid ka dhambalmay can tasawurihi ka masawir qaadashadiisa yani bimacnaa marka wax lagu weydiiyo waxaan wax lagaa weydiinaya waa inaad picture buuxa masawir buuxa ka haysataa yani maalan qof baa su-aal la weydiiyey wadcigana lama socdo inuu iska hadla maa qof maanta aanan situationka aan ku noolnahay waxba aanan ka ogeyn oo haddii su-aal lagu soo tuuro jawaabtuu doona bixinaya maaha sharciga sharciga ilahi waxaa la rabaa waxaanaad xukminaysa inaad ogtahay intaad joogtaa wixii inta ka hadal wadan kalaad joogtaa wadankaa ku ekayso qob waxaad arkaysaa fatwadiisu ay qaaradaha marayso wax kasta laga hadlaya iyadoo qofka markaa aan wax weydiinin walidaalika ogow waxay leeyihiin raggan hadda fatwooda lijaan alfatwa aad aragtaan culimadu wax kasta kama jawaabaan waxa masalada waxaa laga yaba inay gasho medicine inay gasho oo medically inay caafimaad u baahato engineering inay gashaa laga yaabaa inay siyaasad gashaa laga yaabaa lijaani alfatwa waxaa meesha marti ku ah rag culama ah oo cilmigii sharciga yaqaan iyo waxaa jooga dad kale ee culumta kale yaqaanna way joogaan markii masale la keeno waxaa la weydiinaya waxaa kan ibiyan medicaly effectska waxaan yeelan karaan kadib culimadu waxay kadib markaan dhakhaatiirta dhegaysanay way noo warrameen waxay noo sheegeen arrinkaasi inuu halis yahay khatar uu keeni karo saa darteed sharciga ilaahayna halistuu ka diga waa xaaraam waxaa laga hadlaya masaa la xiriira maalan monitory systemka oo kale marka masaa la xiriirta maalan eh, bunuug iyo wixii la mid ah horta waxaa la weydiinaya dad khubaraha economicska bartay markaase binaan calaa dalik mar waxaan ogaanay bunuugta waxaan ribo ahayn meesha inaanay jirin annagoo taa ka duulayna sharciga ilaahayna riba ma ogola fataawadu saasay ku socoto laa qof isaga waxa dhanba isku fuuqsanaya maaha marka jawaaniin fara badan jaanibkii siyaasiga ah taxliil buu u baahan yahay hadaba ninka sheekha ah wixii uu picture markuu helo kadib oo wixii uu helo suura taama buu wuxuu leey anoo taa ka duulaya waxaa iisoo baxaysa arrinkii inuu sidaa yahay masaa basiidka ah mar saaxib alkitaab bin cuthaymiin la weydiiyey su-aal ahayd gabadha musimada ma qaadan kartaa kaninigan dhiigga joojiyo si ay bisha ramadaan u dhamaysato amaba xajka intay joogto aan cibaadada u kala go-in dabcan sheekha marka masalada weydiiyo masalada jaanibka sharcigana waa si jaanibka kalena waa si dhakhaatiirta markaan weydiin waxay noo sheegeen inuu keeni karo dhib iyo darar oo gabadha musbadda ku keeni karo oo dhiiggana wareer uu ku ridi kara saa darteed dadka waxaan u sheegaynaa inay iska daayeen maadaama wareer uu keeni karo waa ilaa gabadha hadday la timaado waxba kuma jabna ee iyo xajkeedii waa uu jira idan qofka inuu markaa dowrka u noqda takaamuli inuu noqdo oo complementary u noqdo isdhamaystiro waxa loo baahanya haddaba marka wuxuu le faidaa ashkala calayhi macnaa kalaami lmustafti ninkii caalimka ah muftiga ahaa hadduu ishkaal uu ka galo qofkii wax weydiinayay hadalkiisii macnihiisa sa'alahu canhu weydiinay weydiinay su-aashuu ku celinaya wain kaana yaxtaaju ilaa tafsiil hadduu u baahan yahay in la faahfaahiyana istafsalahu uu ka faahfaahin dalbaya dakara tafsiila fi ljawaab amaba faahfaahintii wuxuu ku sheegaya sheekha jawaabta intuu wado su-aal baa sheekha la weydiiye wuxuu leeyahy su-aasha aada i weydiisay niyu macnaheeda ma sidaaba ama markuu jawaaba wuxuu leeyahay su-aasha aad i weydiisay haddaad sidaad ula jeedidna jawaabta waa sidan haddii sidaad ula jeedidna jawaabta waa sidan fa idaa su-ila maalan qof baa waxaa la weydiiyey can la yidhi waxaad noo dhaxal nin halaka can bintin wa akh wuxuu ka dhintay inanu dhalay iyo walaal isaga la dhashay iyo camin shaqiiq iyo adeer aabihii ku aabba ku hooyo ah sheekha marka saasoo kale la weydiiyo waa inuu dhaho falyas'al can ilakh walaalkan uu ninka meyidka uu ka dhintay hal huwa lium aw laa ma walaal xagga hooyada ay walaalo ka yihiinba mise walaal xagga aabbahay walaale ka yihiinba mise waa walaal isku aabba isku hoo yihiin waa inuu weydiiyo hadduusan ninkii sheekha ahaa aanu dib su-aasha ugu celin aw yufasil fi ljawaab ama jawaabta ku kala saarsaaraya fain kaana liummin hadday isku hooyo yihiin falaa shay-a lahu ninkaa walaalka ah dhaxalka xukuma laha waalbaaqi bacda alfaradi markii faradka la qaybiyey kadib inta soo hartaaye bacda fardi lbinti dheh inanta uu dhalay faradkeedii markay qaadatay wixii soo haran lilcam adeerka isku fuuqsanaya wain kaana ligayri ummin hadii laakiin aanu ahayn mid aan isku hooyo ahayna falilbaaqi aw falbaaqi bacda faradi lbinti lahu wixii kasoo haray inanta markay faradkeeda ay qaadatay isagaa iskale walaa shay lilcam adeerku soxo ma laha arag masaladan iyada ah ah baa akha haddii aanu dhahno waa walaal xagga hooyada walaale ay ka yihiin xoolihii oo dhan waxaa qaadan doona wixii inanta ka soo hara adeerka walaalka waxba ma laha laakiin haddaan dhahno may isku hooyo maahan waa akh kale ah ma aragtay waxaa dhacaysa marka adeerkii ayaa barabaxaya isaga usoo haraya idan arag akhaas oo la kala dhigdhigo oo tafsiil la weydiiyo markiiba mas'alada iyo samaysankeeda wax badan baa iska bedelay marna walaalkii boosku ka baxay shilin ma helin oo adeerkiiba waxay dhan wada qaatay marna adeerkiiba boos ka baxay oo walaalkiibaa helay taa marka laakiin markii su-aal laiskaa weydiye aad jawaabtu inu iskala soo boodid waa khatar walidaalika suaalaha su-aalaha yurub qofkii rabay inuu wax jawaabo inta aad suaasha dadka ku celinaysa ha badato intaad hubsiimaha badinaysidna ha badato badanaa dumarku waa ku soo wacayaan waxay ku leeyihin sheekh eh, ninkii wuxuu yiri saas kelmad furin keenaysa ha fududaanin oo hadhihin waad furanta waxaad dhahdaa horta ninka ii keen ninka maqal oo iyada dhegayso oo shuhuudda dhegayso kadibna jawaabtaada dheh haddii hadalkaagu sidaaya su-aasha kusoo celi su-aasha iyada kuweydiisa kusoo celi jawaabtana duldhig maxaa yeele dadku dhib baa haysta wadaadkuna jawaabuhu isaga fududaada wuxuu leeyahay eh, maarata wayna dhacday wayna dhacday masale saasuu yidhi waa furanta yidhi ha se markuu yidhi ha waad furanta horey nin kale ka guursato oo oh, waay nink sheekh fulan baa intaan la hadlay yidhi waa furanta aad bay aad bay u badantay masaa ka mid yihin khatarta ah oo badanaa dumar fara badan baa niman isaga guursaday bimujarad uu sheekhu iska fudaaday horta hobi ninkii maadan dhegaysanaysa iyadamaa wax furta dalaaqo ninkuu gacanta ugu jiro ninka wac walidalika masaaishu waxay u baahanya istifsaar fara badan bay kaga baahantay waxaa la mida badanaa dumarku as-ilada qariibka noo imanaysa waxaa ka mid a waxay ku leedahay sheekh ninkan aan hadda isqabno markii hore uu guursanayay aabahay igama doonan marka sheekh nikaaxaas baatil maaha waa inaa weydiisaa horta ma haddama la isdagaalsan yahy maxaa yeele badanaa saddex sano isqabeen afar sano isqabeen aabbihio gabadh u leeyahay ma guursan karta ninkan bay guursatay su-aashan hadda maxaa keena howlo kalea la ysku helay ama naag kaloo guursaday ama biilkiiu dili jiro joojiyey ama shuqulo kaloo gala marka waxay rabtaa say ninkan kaga baxsato waa inay dhahda kii hore baatil u ahaa laakiin gabadha mooga hadday tirahda baatil u ahaa laba mid wey haddana masale kale meesha ka ratimaysa iyadoo dan waxay ugu jirtaa in la yihahda ninka kama furida weli waa isqabtaane wixii hore u dhacna cafa allahu camaa salafa wixii qaladana idinka idin jirtaa saad u xalin lahaydeen laakiin ninka waa isku xirantihiin furiin weydi saas haddaan ugu jirtaa lakiin haddii la yihahdo kii hore baatil u ahaa saddexda sanood maxaa lagu wada joogay waxaa lagu wada joogay zina lagu wada joogay noqonaysa marka axkaam kalaa ka dhalanaysa ama jadal ama rajmiga ka dhalanaysa marka masaa-ishu ma sahlana meelaha dhow laga soo dafay iyado maaha marka in la yidhaahdo w horta hobi weligaana telefoon qofka ha ku dhihin waad furanta ma furna labada ruux waa inay wada joogaan xataa ninka ku weydiinayo ma nin iyada shukaansanaya mase kii qabay oo inaad hubisaa waxoo dhan waa inay cad yihiin oo ilaa masaaishu waxay noqonaysaa masaa'il markaa dadku iska fatwoodaan waana khatar dabcan trikiska yurub aad bay runtii qofka yurub horta su-aasha ku weydiinayaa badana dadka yurub jooga waa culummo jawaabtu wuuba haystaa hore u haystaa mid kalu wacay ama meel kal ka wacay ama africa ka wacay jawaabta u diyaarsanta adigoo kugu hubinaya bes haddii aad bahashii sida rabay oo aad ugu maraysidna wuxuu ku leey sheekhaas waa nin caalima ah, maasha allah masaa-isha suu u kala tafatirayaa ma jeclahaba haddii aad diidadna wuxuu le waa jaahil culummada kale waxaasay sheegeen mar walba jawaabtiisu way diyaarsantay walidaalika hawadaa nagu badan qofka inuu xaq raadis noqdo horta marka kooba qof kasta iska raadine qofkaad ku kalsoontahay raadi isleedahay masaladan iyada qofkan waa warac iyo diin aqoon bal weydii qofka markaad weydiisa kadibna ku go masalada lakiin masaladan maantana sida xaraashkii ogshaha in la joogo kale marba sheekh la weydiinayo khatarteeda le saddex an yakuuna haadi albaal qofka su ka jawaabaya waa inuu degan yahay liyatamakana min tasawuri lmas'alati su ay uu suurto gasho inuu masaladii uu masawirto wa tatbiiqiha cala aladilati sharciyati una ugu dabaqo adiladii sharciga ah falaa yuftii ma fatwoonayo xaala inshiqaali fikrihi markii fakarkiisu ay ku mashquulsan biqadbin carab markuu xanaaqsan yahy ma fatwoonayo aw hamin uu murugsan aw malalin ama uu daallan yahy aw hayriha wixii la halmaada badanaa waa tan la yidhahdo qofka qaaliga ah isagoo caraysan isagoo gaaja ay hayso isagoo xamaam inuu aadan rabo isagoo mashquulsan xaaladahaas oo dhan fatwada mamnuu la layaqdi alqaadi qofka isagoo caraysan inuu xukmiyo maxaa yidhaha tashwiish alfikri baa jira maskaxdiisu ma joogto wuu mashquulsan yahy xaaladiisu xaalad caadiya maaha marka wax la xukmiya maaha walidaalika maxaana soo maray tibyaankii ugu horreysay meesha aan ka aqrina maxaa ka mid ah imaam walaa yus'alu calaa cajalin sheekhoo degdegsan wax lama weydiiyo qof isaga ordaya baarkin ka dhacay haddaa su ka daba geysay su jawaab khaldan buu bixinaya sooma waxaa la rabaa qofka su-aasha weydiinaya qofku inuu la beegto isagoo degan oo fadhiya isna marka su-aasha la weydiiyo isagoo degan inuu ka jawaabo wey laakiin qofkii mobiil kusii jeeda ama sii socda haddii su-aasha la tuura waxay noqonaysaa diinka ilahay talaacub wey wayushtaratu liwujuubi alfatwa shuruutu minha fatwada inay waajib ay noqotona shuruudba loo shardiyo ay ka mid tahay kow wuquucu alxaadithati almas-uuli canha dhacdadan iyadaa la iska weydiinayo inay dhacday masale marka la weydiin horta waxaan ma dhaceen fa in lam takun waaqicatan haddii dhacdadan lagu weydiinaya aanay dhicin lam tajid ilfatwa lam tajib ilfatwa fatwadu waajib maaha licadami daruurati maxaa yaele baahi keenaysa baabaan jirin ila an yakuuna qasdu saa'ili tacaluma ilaa ninka wax weydiinaya ujeedadiisu inay waxbarasho ay tahay mooyaane fainahu laa yajuusu katmu lcilmi xaaladaa iyada ah cilmiga in la qariya ma banaana bal yujiibu anhu laakiin wuu ka jawaabaya mataa su-ila bikuli xaalin markastoo la weydiiye xaalad walbaba badanaa hadda waxaanu ka hadlaynaa jawaab maaha waajib goormay ku la dhihi karaa sheekhan masaladan hadduusan ka jawaabin wuu dambaabaya buu gelaya goormaa la dhihi karaa horta masaladan ma dhacday laakiin haddii ay tahay masaale hypothetically ah oo iftiraadi ah lacalla haddii tareen cirka ka socda dhulka uu yimaad hadday hawl adiga lagu dirsada waajib ma laakiin hadii ardayga ku ay ka tahay waxbarasho lacala sheekh oo masalada hadday timaado mushkilad maleh iyada marka laga jawaabo oo maxaa cilmiga lama qariyo laakiin mas'alo aanan dhicin jawaabteedii ninka caalimka waajib ku maha labo alaa yuclam min xaali saa'ili ana qasdahu tacanuta qofka su-aasha weydiinaya ujeedadiisa inaan laga fahmin inay tahay madax adayg markuu ku weydiinaya hadday tahay sheekha noocan maa ku adkee masalada ku jikaa aw tatabuca ruxas ama waxaad doondoontaa oo aad raadaraadisaa ruxas lagu ogolaado aw darba aaraa'i alculamaai bacdaha bibacd ama culammada aaraa'dooda inuu isku garaaco kale aw gayri dalika min almaqaasid isiya iyo waxaa wixii la halmaalaa ujeedooyinka xunxun ah fain culima dalika min xaali saa'ili ninka wax weydiinaya haddii saa laga ogaado lam tajib ilfatwa lam tajib ilfatwa fatwadaba waajibayso marmarka qaarkii waxaa laga yaabaa inay ka tahay bal horta bal aqoontiisa bar ama ay ka tahay hebel xaaraan buu yidhi bal waa intaasoo laga helaa ama wuxuu rabaa sheekh fulaan baa yidhi iyo sheekh fulaan kale madaxa isku geliya ama wuxuu rabaa inuu ku dhaho sheekhi shalay iyo sheekhi maanta uu rabo inuu video kaa duubuu rabaa uu rabo fatwadaadi shalay iyo tan maanta inay isburinayso ama howlo kale u socdaa ama group organisation buu u shaqeeyaayo mashaariic waxbuu ku qaadanaya marka wuxuu rabaa wadaadka zalladiisa inuu duubto waajiba kuguma inaad ka jawaabtid maba aqaan baad leedahay way dhammaatay saddex anlaa yatarataba cala alfatwa fatwada inaanay ka dhalan maa huwa akharu minha dararan wax iyada ka dhib badan waxaa jiro fataawida qaarkood haddaad fatwootid laga yaabo darar inaad keentid oo dhiigba u ku daato fain tarataba calayha dalika wajaba alimsaaku canha haddii waxaasoo kale ay ka dhalanayaan waxaa waajibka inuu ka aamuso dafcan liashadi almafsadatayni biakhafihima isagoo qaadanaya qaacidada ah laba mafsado marka ay timaado midooda ugu daran tooda ugu ugu waxaa lagu celiya midda ugu sahlan laba laba laba mafsado wey kanna waa mafsada kanna waa mafsado midda yar baan qaadanayna yani labada mafsado waxay noqon kartaa mid in gacmaha laysla dhaco midna waxay noqon kartaa in kaw layska siiyo kan feerkaan qaadanayna halkii laysdil lahaw yani akhafu daraynka meesha lagu magacaabo waa marka qofku inuu ka fakero su kale waa inaad weydiisaa badanaa dadka su-aalaha waa lagu hordhigayaa laakiin waa inaad fahmi kartid waxa ka dambeeya yani waa inaad fahmi kartid mid wuxuu ku ley sheekh eh, ma banaan lacagta cayrta in laga soo xajiyo haddaadba cuntay yaa kuu diiday inaad kasoo xajistay ilan shaygan waxaad calooshaada gelisay oo aad labis ka dhigatay oo reerka aad ku biilatay oo abiil ku dirtay yaa kuu diiday laakiin haddaad ninkan si fiican usii weydisay waxaa kuu soo baxaysa saddex meel inuu ka qaraxsan yahay marka accountkan uu kaa wareysanaya maaha account kale ka hadlaya oo magac kale oo ku habaysan marka tiibuu ku weydiina hadda ogow marka waa inaad raadisa dahdid waa kee kan waa isla ognahay ma wax kalaa jira oo gadaal marka laga raadiyo masaaishaasoo kale waxay ka mid tahay masaaisha aan dadka ku barano maa yalzamu lmustaftii qofka isagu jawaab raadiyaha ah amaba caamigii ama ninkii caalimka masaladu ay nuqsaan ka noqotay maxaa waajib ku ah yalzamu lmustafti umuur umuur baa waajib ku ah awal alwal an yuriida biistiftaa'ihi alxaqa walcamala bihi jawaab dalabka wax jawaab dalbayo inuu ula jeedo ku raadinayo xaq iyo inuu ku camal falo kow laa tatabac arukhas inuu rukhso uu ku raadinayo maa wa ifxaama almuftii iyo ninkan muftiga ah inuu markaa meel ku ogaado oo oo noocan ma uu afjaro ifxaamin waa maxay yani qofka in noocan ma aad meel saartid wayri dalik wagayra dalik min almaqaasid siya waxaa wixii la mida ee ujeedooyinka xun ah an yuriida biistiftaahi alxaqa walcamala bihi la tatabuca alrukhasi waifxaam almufti wagayra dalika min almaqaasid asayi'a athaani anlaa yastaftiya ila man yaclam marka horeba inuusan su-aal aanu weydiin ilaa ciduu garanaya mooyaane aw yagliba calaa danihi anahu ahlun lilfatwa ama qofka kan uu su-aasha uu la beeganayo malihiisu inay ku xoog badnaato ninka kan su-aasha u weydiinaya inuu ha ahal u yahay inuu jawaabi karo inaad dhahda allele ninkan waa ninka rasmiga ah wax ka jawaabi laha ama ninkan nin maanta ii dhaamama inay saa athalith ta an yasifa xaalataha wasfan saadiqan daqiiqan inuu xaaladiisa uu sifeeyo sifo uu ka run sheegay daqiiqna ka qowli saa'il maala wayanbagii man kasoo tegay ha wayanbagii an yakhtaara waxaa haboon marka ninkan caamiga ah inuu doorto awthaqa almuftiyayni cilman waracan haddii laba mufti ee magaalo ay joogaan labadooda kan ugu cilmiga badan uguna dhowrsanaanta badan waqiila yajibu dalik culamada qaarkood ma waajib yani maala labadan qof bal raadi labadooda yaa masalada ku leh ama yaa warac ka tahay mar walbaba xalaal miiradka ku dheereeya athalith an yasifa xaalatah wasfan saadiqan daqiiqan ta saddexaad waxay tahay inuu sifeeyo ninkan su-aasha dadka weydiinayo si uu ka run sheegay daqiiqa accurate sida ay tahay waa inuu sheego ka qowli sa'd inuu yidhahdo kale inaa narkabu albaxra baddaanu marnaa wanaxmilu maclan qaliila min almaa in yaroo biyana waanu qaadanaa faidaa tawada'naa bihi catishnaa haddii aanu ku weysaysanan waanu haraadaynaa afanatawada' bimaai albaxr ma ku weysaysan karnaa biyaha badda arag ninkan markuu nabiga su-aasha weydiinayo horta hal meeshuu maruu sheegay inta biyo u haystuu sheegay in marmarka qaarkii biyaha u baahan karo inuu haraad markuu yimaad inuu ku weysaysan uu sheegay markaasuu yidhi bal haddaba biyaha badda ma ku weysaysan karna su-aasha aragsay daqiiq u tah maxaa dadkaasu xalaal bay raadinayeen jannay raadinayeen waxay raadinayen warac bay raadinayeen laakiin adiga markaad haaf u sheegtid haafka kale waana masaa-isha badanaa furiinka la xiriira oo kale culimmada waxay dhahaan qadaan wa diyaana sheekha markuu kuu jawaabayo masalana waa qada midna waa diyaana diyaana qadaa mas'aladan sheekhii loo su-aal xumeeyey wuu jawaab xumeeya sax waxa adiga aad sheegtay hadduu sheekhow aniga gabadhaa baan waxaan idhi eh, waa furanta lakiin hadalkaa markaan sheegaya ma ogeyn sheekha markii waxaa usoo muuqanaya xadiidkiiya laa talaaqa fi iqlaaq qofka mar hadduu maankiisa uu tago furin kama dhacayo laakiin adiga waad ogta marka waxaan leenahay talaaqii isaga ahaa laa yaqacu qadaan qada ahaan ma dhicin laakiin diyaanatan adig diinkaagay ku xiranta waxaa laga yabaa inuu sheekhu kuu fatwoodo wax badan laakiin adiga aada ogta wax badan buu kuu fatwoodo ku yiri waxaan waa mushkilad male gabadhi waad qabtaa laakiin adiga waad ogta ilan qof aanan ogeyn ma laha markuu furiinka uu tuurayay imaankiisa uu joogay qof walbuu ogya lakiin haddaa dhaha anigu ma ogeyn dadka igaga sheekeeyey lama socdo isagana baab kale kuu fiirinaya masaa waxay ka mid tahay marka qofka inuu horta kow ninka muftiga ah ama mustaftiga oo inuu saadiq noqdo waxaan ikhlaas iyo diin waxa sida ay tahay inuu dhigo waxay waxaabaa dhacay taanna waan ogahay dad fara badanna waan aragno ahlu khayra oo le sheekh ma raadinayna qiil iyo qowl ma raadinayna waxaan raadinaynaa waxay xalaal maxaa xalaal ah u dhaceen bitafsiil buu kuu siinaya qofna waad arkaysa inuu kala cunayo haddaba haddaba ninka muftiga ah waxa u muuqduu jawaabaya laakiin waxa kaloo ka qarsoon huwa rabbu ninka kale iyo ilaahay baa xisaabtamaya الraabic an yantabiha lima yaquuluhu اlmufti ninkan mustaftiga ah ee jawaabta isagu raadinaya in uu ku baraarugo ninka caalimka waxa uu leeyahay bxayثu laa yansarifu minhu waa inuusan ka gadoomin ilaa waqad fahima aljawaaba tamaaman isagoo jawaabtii si buuxda u fahmay mooyaane waa inuusan meeshii ka tegin yani waa muhiim yani badanaa su-aasha markii aada weydiisay jawaab baa imanaysa jawaabtaana waa inay noqoto jawaab he mufasala yani noocan ma aad fahamta waa inay noqoto halkaa markaan kaga baxno waxaan u gudbaynaa alijtihaad alijtihaad tacriifuhu qeyxidiisu alijtihaadu lugatan badlu ljuhdi dadaal oo la bixiyo weeye liidraaki amrin shaaqin si loo haleelo arin adag waistilaaxan ereybixinta sharciga ahna badlu ljuhdi dadaal oo la bixiyo liidraaki xukmin sharciyin xukm sharci in la haleelo wاlmujtahidu qofka mujtahidkaada man badla juhdahu lidalik oo qofka dadaalkaa bixiyo ama ilaa karaankiisa la yimaada hadaba waxaan marana ijtihaad waxaa laleeyahay ijtihaad waa daraja darajaadka ka mida ee la gaaro ee ah qofka inuu gaaro heer masaladii uu ka gaari karo khulaasa ama gunaanad uu ka keeni karo yaa mujtahid ah kelmad ijtihaad sida ka muuqata ijtahada yajtahid wuu dadaala wey salaatuleilka ama marka la tukana waa tan la dhaho tahajud wax wixii maadada isaga tagaa jiim iyo iyo iyo ta iyo ha ama jiim iyo ha iyo daal wixii isaga tagaay badanaa waxay muujiyeen dadaal iyo mashaqo idan alxukmu sharci hada bibasaata maaha waa banaanta ma banaana macnaheeda maaha wax baaris u baahan oo research u baahan oo dhan walba laga istaagay inay masaladu ay noqoto shuruud ijtihaadi ijtihaadka shuruudiisa lilاجtihaadi shuruuط minha ijtihaadku wuxuu leeyahay shuruud ay ka mid tahay kow an yaclama min aladilati اsharciyati maa yaxtaaju ilayhi fi ijtihaadihi ninkan caalimka ee mujtahidka ah adilada sharciga qur-aankii iyo sunnadii iyo axaadiidii iyo ijmaacii iyo qiyaaskii waa inuu ka yaqaan wuxuu u baahan yahay ijtihaadkiisa ka alaxkaami wa sida aayaat alaxkaam iyo xadiiiha axaadiid alaxkaam waa inuu yaqaan sheekha waa inuu yaqaan masale la weydiinayo amaba mujtahidkii aayaat alaxkaam iyo sharaxooda iyo axaadiid alaxkaam iyo sharaxooda waa inuu yaqaan labo an yacrifa ma yatacalaqu bisixati alxadiidi wa dacfihi inuu yaqaan wax alle wixii la xiriir xadiidka inuu saxiix noqday inuu daciif yahay ka macrifati alisnaadi wa rijaalihi wagayri dalik sida xadiidka isnaadkiisa iyo ragga xadiidka werinaya wixii la halmaala saddex an yacrifa anaasikha wاlmansuukh inuu kala yaqaan nusuusta teeda wax nasakday ee wax barabixisay wlmansuukh teeda la barabixiyey wa mawaaqic alijmaaci iyo inaha uu ijmac uu ku dhacay xataa laa yaxkuma bimansuukhin si aanu u xukmin shay la nasakhay aw mukhaalifin lilijmaci ijmaca khilaafsan yani maalan sheekh waa inuu sameeyo wax loogu yaqaan inuu marka uu sameeyo diraasa ah istiqraa'iya inuu kala yaqaan naskan waa naasikh naskan waa mansuuq halkan ijmac baa ka dhacay ila masaa-ishu markay mujmac aleyhi tahay inaad adiga fatwatid ma ijmac culamada baa ku guntamay baad le halkaasa kaga haraysaa masalada waa mansuuq ama naska kan waa mansuuq ama naskan baa wax nasakhay waa inuu kala yaqaan lakiin inaan naasikha mansuuqa aanay u kala saarayn axaadiid alaxkaami aayaat alaxkaami aanan ogeyn mawaaqic ijmaaci aanan ogeyn inuu yihahdo waan ijtihaadaya waxay ka mid tahay edab ee aan sharcigu ogolayn number afar أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الxukم min تkhصiiصi أو تaqyiid inuu adilada sharciga uu ka yaqaan wuxuu xukumka isku bedelayo markay taagan tahay xaaja takhsiisiya waxbaa la khasisay waxbaa la qayday waan soo baranay caam iyo khaas waxaan soo baranay muطlaq iyo muqayad nusuustu marna waa muطlaq marna waa muqayad marna waa mukhasis marna waa caam waa in u kala saaran tahay aw naxwaha wixii lamid ah min takhsiiصi aw taqyiidi aw naxwihi xataa laa yaxkuma bima yukhaalifu dalik bima yukhaalifu dalik si uusan sheekhii ama mujtahidkii aan u xukmin wax arrinkaa khilaafsan an yacrifa min allugati wa usuuli اlfiqhi maa yatacalaqu bidalaalaati اlalfaadi in ninka mujtahidka uu yaqaan luqada marka laga hadlay english maaha waa alluga alcarabiya iyo usuulu fiqiga inuu yaqaan maa yatacalaqu bidalaalaati اlalfaadi waxa la xiriira dalaalaat alalfaad alfaaddu waxay tusinayso kaalcaami wاlkhaasi wاlmuطlaqi wاlmuqayadi wاlmujmali wاlmubayani wa naxwi dalik oo aan soo barana mid mid aan soo dul istaagnay amhiladeeda liyaxkuma bima taqtadiihi tilka dalaalaatu si u xukmo u xukmiya sheekhii waxa ay keenayso dalaalaadkaas aanu soo sheegay lix an yakuuna cindahu qudra inuu leeyahay awood yatamakan biha uu ku makansanayo min istinbaat alaxkaami min adilatiha inuu axkaamta uu kala soo dhexbixi karo adiladeeda yani bimacnaa wuxuu ka dhisan yahay luqadiibuu ka dhisan yahay eh, wuxuu ka dhisan yahay axkaamtiibuu ka dhisan yahay xadiidkiibuu ka dhisan yahay jaanib buu ka dhisan yahay wuxuu awood u leeyahay inuu yidhaahdo aayaddii ilahay waxaan ka fahmaya naskaas xadiidka waxaan ka fahmaya arrinkaa baan ka fahmaya walijtihaadu qad yatajaza eh, fayakunu fi baabin waaxid oo min abaabi اlcilmi waxaa la ijtihaadkuna maanta inuu mutajazi noqdo uu kala qaybsamo oo baab abwaabta ka midihi uu noqdo mid marka uu ku gaab noocma ku khaas noqda laga yaaba oo fii masala masaa'ilihi ama masalo ka mid a ah masaa-isheed hore culamada diinka lagu yaqiin waxaa lagu yaqiin inuu ahaa maktaba mutaxarika library socdu ah xataa hore marka laga sheekeynaya haddaad kimia weydiisay haddaad fisi weydiis iska culumta sharciga wuu kaga jawaabi jiray walidaalika kuwii hore iska daa mardow saaxib adwa albayaan doctor abu sayf ee noo dhigi jiray fi wuxuu yidhi sheekh shanqiidi markuu sheekeynay wuxuu leeyahay kaana maktaba buu fisiya weydiinaysa waa kaaga jawaabaya kimia weydiinaysa waa kaaga jawaabaya culumtii kalamaba nin meeshaa gaaray raggii hore marka waxay ahaan jireen yani mujtahid mutlaq oo wax kasta ka jawaabaya laakiin hadda mujtahidku wuu isbedelay mujtahid waxaa jira muqayid nin madhab gaara la weydiin karo madhabka shaaficiga mid baa logu soo madhabka xanafiga midba madhabka maalikiga midba madhab xambaliga way sii jajabtayoo waa laga shaqeeyey ummaddan waa laga shaqeeyey wixii ay sii burbureen heer waxaa la gaara marka la yidhahdo adigu waxaad ku takhasustay master degree waxaad ku haysataa keliya masaladaa tan uma gudbi kartid tanna p i d baad ku haysataa tan kama hadli kartid lisans ama bajolor tan baad ku haysataa waa lasoo gaabiyey marka waxaa laga yaabaa hadda masaa-isha qaarkooda maalan plastic surgery oo kale markay taagantah oo kale Eh, masaaisha markay taagan tahay talqiix oo kale markay taagan tahay eh, monitory systemka markay taagan tahay islamic banking system oo kale maanta dad ba waxay ku qaateen eh, buxuud ku qaatay qofkaasoo kale waa la dhihi karaa masalada markay taagan tahay alale hebel baa baxthi ku leh ama udruuxa cilmiya leh ama risaalat magisterleh ama risaalat doctora leh ama masaladan muduu dhigay qofkaasoo kale waa loola laaban karaa isaga wuu ka jawaabi kara waxaa laga yaabaa kun jar inuu masaa'il fara badan kaga fiican fadhi fadhiyada kamida بن عثaymin waxaa la weydiiyey raxmat الlahi عalayh maasuuniyadaa la weydiiyey sheekha طabcan kama qarsoona masaa'il fara badan u mutaaliya wuxuu yihi hawshan weydiiya rag kale weydiiya yidhi maxaa waa janib firaqda iyo la adyaanka la xiriira sheekha markiibu u ixaaleeyey haddii masaladu fiqi noqon lahayd ama usuuli fiqi noqon lahayd lawajadtahu daka alfaris waxay ka mid tahay marka takhasusaadka waa lagu kala duunaan karaa laakiin runtii waa ayandaro in qofku kaarkii diinkan u garaacan nusuustuna ay ka kala dhiman tahay ama eh, noocan ma laa qur-aanna ma xifdisana ama waxaa laga yaaba xadiidii uma kala saara ama fiqii uma bilowna ama luqadii uma bilowna meed walba ma aragta waxa laga yaaba inuu eh, laba uu kasoo garaacda kadibna aad aragtida nin duulay inuu on the white horse waxay ka mid tahay khaladaadka la galow ilaa uu yidhi sheekh kashka raxmatullahi calayhi wuxuu yidhi waxaa iman doona ama waxaad arki doontaa midku leh أنا مش متخصص في الوضوء أنا متخصص في التيمم midku dhihi doona anigu gebagabaysiga su-aalha laga weydiye weysada arrimaha kuma takhus laakiin wixii la xiriira tayamumka ha la weydiye waxayna ka mid tahay waxyaabaha khaldan diinka ilaahay waa part and parcel wey juz laa yatajaza ma kala go-o yani bimacnaa qofku inuu yihahdo kanaan aqaan kana ma fahmi karo cala aqal waa inuu bayskii uu hayo wey ma alzamu lmujtahida qofka mujtahidka maxaa saaran oo laazima yalzamu lmujtahida an yabdula juhdahu fi macrifati اlxukm waxaa saaran inuu karaankiisa uu la yimaado oo juhdigiisa dadaalkiisa uu bixiyo suu xaqii u garan lahaa uma yaxkumu bima dahara lahu kadibna uu xukmay wax usoo muuqda horta sideed maanta marka research la samayna waa maxay qofku waa inuu researchku hadduu maydaan yahay meeshii u tago Eh, kutubtii dhex galo dadkii waraysto eh, la kulmo haddii masale siyaasiya ay xiri la yeelato ijtimaac hadday la xiriirto caamada uu la kulmo culummada uu la fariiso safro wadamo badan uu aado eh, caalamka uu soo arko kadib uu marka wax xukminaya fain asaaba marka haddii uu haleelo jawaabtii saxdahayd falahu ajraan laba ajr buu leeyahy ajrun cala ijtihaadi ajarna wuxuu ku leeyahy dadaalka uu bixiyey wa ajrun cala isaabati alxaq ajar kalena wuxuu ku leeyahay xaqa u haleelay lianna fi isaabati alxaqi idhaaran lahu camala bihi maca xaqa in markiiba sida uu yahay loo haleelo waxaa ku jirta muujin xaqa la muujinayo ku camalfal lagu camalfalayo wa in akhطa'a falahu ajrun waaxid hadduusa gafo hal ajr buu leeyahy oo nin minus ku dhacaya maaha wاlkhaطأu makfuru lahu dembigana waa la dhaafaya liqowlihi salى اllahu عalيه waslm baa daliil u ah idaa xakama alxaakimu fajtahid fajtahad haddii ninka xaakimka uu xukmiyo dadaalna uu la yimaado uma asaaba uu xukumkii haleelo sida uu yahay u xukmiyo falahu ajran laba ajr buu leeyahy waida xakama faijtahada hadduu intuu xukmiyo uu dadaalo markaduu dadaalo xukumkii uu xukmiyo wey uma akhطa uu haddana gafa falahu ajrun hal ajir keliyuu leeyahay oo maxaa yeelay maaniska labada ajir wuxuu mid kaga go-ay gafka uu gafay laakiin dadaalkiisii ilahi subxana wa tacala meel ma soo dhigin wain lam yadhar lahu lxukmu xukum hadduu u muuqan waayo masaladii meel kastuu ka maray xagguu ka maray xagguu ka maray daraf iyo dacal meel aanu kaga bixin ma laha laakiin xukumkaa usoo bixi waayo wajaba calayhi tawaquf waxaa waajib ku ah inuu ka istaago uu yirah masaladan anugu waa baxrubuxuur baa agteeda ka tahay ma garay wajaaza ataqliidu xiinaidin lidaruura wayna u bannaan tahay nin kaleo caalima oo isaga la mid a laakiin uu isleelah allale ninka kan halkaa waa kaaga baaris badanya amasena isaga kaaga leh ayuu ku dawafaylaya isagu imitation ku samaynaya qalidi karaa waxba markaa kuma jabna masalada iyada dabcan maanta mujtahid ma jiraa maanta waxay tilmaameen in mujtahid aanu jirin say tilmaam lakin waxaa jira mujtahid mutlaq ma jire mujtahid muqayada jira qof loogu soo hagaagi karo eh, hal madhab ama hal fani ama hal mas'alo ama any aspect oo diinta la xiriirta qof loogu soo hagaagi karo waa la helaya lakin mujtahid mutlaqii waxa dhan isku fuuqsaday hadda ma jiro altaqliid intaa marka waa qeybtii ugu dambeeyey kitaabka darsigii ugu dambeeyey oo ah altaqliid altaqliid waa maxay hadda waxaa laga soo hadlay almufti walmustafti caalimkii ninka caamiga ahaa wixii dhex mari lahaa haddana waxaa laga soo hadlay ninkii caalimka ahaa iyo iyo wixii la rabay inuu inuu la yimaado hadda waxaan u baxaynaa qofkii muqalidka ah muqalid waa maxay waa imitation taqliid markaad maqisho inuu qofku iska daba kaco qof kale isagoo wax daliila ah aanan hayn ee uu yidhaahdo maalan sheekh fulan baa arrinkaa yidhi anna waa sida ay tahan u meel marinaya sharcigu muxuu ka qaba tacriifu altaqliidu lugatan wadcu shayi fi lcunuqi muxiitan bihi kalqilaada wadcu shayi shay in la dhigo fi lcunuqi luqunta muxiitan bihi isagoo koobay kalqilaadati sida kuusha oo kale kuusha markii saa loo geliy waxa lagu magacaaba asalka kelmad waxay ka timid taqliidku halkaa waxa qoorta eh, la gashto ayaa lagu magacaaba asalna wala alqalaa'id watan qur-aanka uu leeyay waxa la wixii qoorta la geliya taqliid lagu magacaaba waistilaaxan itibaacu man laysa qowluhu xuja in la raaco qof qowlkiisa xujo aanu ahayn yani bimacnaa qof qowlkiisa qofkan sheekha uu kuu sheegay haddaad doonto waad qaadan kara haddadna waad ka tegi kartaa adigo xujo kuguma ah taasaa lagu magacaaba marka taqliidka halka ay linguistic eh, termka iyo kan definitionka legalka ee eh, saxda ah halka iska haystaanba waxay tahay adaa sheekha kan qoortaada intaad gashatay yani bimacnaa luquntaada ku xirata adaa isku ilzaamiyey macnaheed fakharaja biqowlina oraahda aanu leenahay man laysa bixuja waxaa baxay itibaacu nabiyi sala allahu alayh wasalam waitibaacu ahli lijmaci waitibaacu saxaabiy halkaa waxaa ku baxay nebiga oo la raaco taasu taqliid maaha ahli ijmac oo la raaco bimacnaa maaha taqliid man laysa qowluhu xujan ula jeeda itibaacu saxaabiy saxaabi in la raacana macnaheeda maaha inaad raacday qof aanan xujo wadan maxaa nebiga raacitaankiisa bixujow ahli ijmac xujow asaxaabiga in la raaco waa xujo wey haddaan niraaha maxay xujat qowli saxaabiyu ida qulna ana qowla xuja waabarkan waan hor dhacay haddii aanu dhahno saxaabiga qowlkiisa waa xuja falaa yusama itibaaca shayin min dalika taqliidan nebiga oo lagu dabafaylo iyo ijmaaca oo la raaco iyo saxaabiga qowlkiisa haddaan nidhaaho waa xujo haddaan raacno kaasu taqliid ma aha liannahu itibaacun lilxuja maxaa waa raacis xujo darteed loo raacay lakin qad yusama taqliidan qad yusama taqliidan cala wajhi اlmajaazi wاtawasuc in taqliid lagu magacaabaa laga yaabaa iyada oo loola jeeda hab majaaz ahaan iyo kelmadiio lagu xeel dheeraanayo iyada marka waxba kuma jiro maxaa yele waan dhihi karnaa ninka nebiga ku dua qalada fulanu linabiya lakin waa min baabi اlmajaaz wey lakin xaqiiqatan nebiga xujana wou ku hadlay lilxujana waa loo raaca halkaa marka taqliidkuma jiro mar hadaan isla meel dhignay in qeexiddu taqliidku ay tahay itibaacu man laysa qowluhu xujatan qof qowlkiisa aanu xujo ahayn ama xujo aan wadan haddii la raaco taqliidka waa marka inaa wajadna aaba'ana markay lahaayeen oo kale qofki ina iska qof uun iska noqdo eh, ma aragtay qof iska dabakaca yesman iska noqdo oo sheekh fulan baa yiri oo xujo iyo waxaas kagama dhegana laakiin waxay kaga dhegan ninka bartiisa iyo kaga dhegan magaciisa taa wey taqliidka lagu sheegay mawaadic ataqliidi meelaha taqliidku ka dhaco yakunu ataqliidu fii mawdicayn laba meel buu taqliidku ka dhaco alawal an yakuna almuqalidu caamiyan ninka wax qalidayaay inuu caami noqdo laa yastatiicu macrifata alxukmi binafsih isaga keli ahaantii ma kari karo inuu garto xukumka fafarduhu fafarduhu taqliid qofka sidaasoo kale caamiga ah ee xukumka keligii aana la soo bixi karin qofkaa waxaa faradkiisu u yahay ama waajib ku ah inuu taqliid la yimaado liqowlihi tacaala ilaahay baa yidhi ayaa aayadaasaa u daliila fasaluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun weydiiya dadka ahlu أفضل haddayna idinka idin garanayn wayuqalidu afdala man yajiduhu cilman waracan cidda uu isleeyahay way ugu fadli badantahay xagga cilmiga xagga dhowrsanaanta fa in tasaawa cindahu ithnaani haddii labadooda agtiisa ay laba kafadood oo siman ay u yihiin oo sheekhan iyo sheekhan aanay kala dhicinna iyo caalimkan caalimkana khayara baynahuma marka labadoodaas khayara baynahuma marka uu kala dooranaya midkuu doono marka u haraya halkaa marka waa muhiim qofku waa inuu caami yahay way kuu banaantah haddaad caami tahay xukumka aadan aqoonin waxaad raadsanaysaa hadba qofkaas leedahay alla masalan isagaa ku leh aلthani an yaqac lilmujtahidi xaadiثaة taqtadi alfawriya inay mujtahidku ay u dhacdo xaaditho mujtahidki laftirkiisa waxaa ku imanaysa dhacdaa ku imanaysa dhacdada marka waxaa looga baahaya alfawriya immediate answer baa looga bahaya hadda inuu jawaab deg deg uu ka bixiyo walaa yatamakanu min annadari fiiha suurtagalna oma aha oo ma makansanayo inuu masaladii u kuurgalo baaro haddaa looga baahay masalaha taagan isagu waa mujtahid oo masalada haddii waqtigeedii uu helo oo timekeedii uu helo oo facilitigeedi uu helo baxi qurux badan buu noo keeni karaa laakiin masaladii waa lagu kadiyey ama waqtigeeda yar waxaa layidhi waxaad haysta afar labaatan saacadood gudahood masalada inaad jawaab kaga keentay jawaabna ma hayo laakiin wuxuu ogyahay qof isagoo kale mujtahid masalada hore u baar uu ogyahay hadihi alxaala fayajuuzu lahu taqliidu xiinaidin marka way u bannaan tahay ka kale ee masalada mar hore dilay ee baaray inuu qalido way banaanta washtarada bacduhum lijawaazi taqliidi qaarkood waxayba u shardiyeen banaanaanshaha uu taqliidka uu bannaan yahay anlaa takuuna almas'alatu mas'aladu inaanay ahayn min usuuli اddiin diinka usuushiisi allatii taasoo yajibu ictiqaaduha ay waajib ay tahay in la ictiqaadiyo caqiida waa inaysan la xiriirin bay dhaheen لأن الcقائد يجب الجزم فيها مaxa cقاa'da waa in la hubo boqol kiiba boqol hebel baan qaliday iyo hebel baa ii sheegay waa caqiida hadi والتqليد inama يفيd الظن فقط تqليidkuna waa malo waxaa is leedahay sheekhan amuu ku saxsan yahay waa malo ee ma hubtid waxa laga inuu khaldan yahy laakiin masألة الcaqiida caqiidada waa inaysan malo ku salaysnaanin waa inay yaqiin marka ay ku salaysnaato والراجح masalada marka caqiidada qofka qof kale ma ku qalidi karaa haa iyo maya labada way jirtaa laakiin maxaa xoog badan waxaa arjaxsan ana dalika laysa bisharطin shardi maaha licumuumi qowlihi tacaala maxaa yeele aayadda ina leh fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun si duubduub ahaan guud ahaan bay u hadashay wاlaayaةu fi siyaaqi ihbaati الrisaalati aayaddan waxay ku soo aroortay risaalada nebiga oo la sugayo wa huwa min usuuli الdiin arrinkaasna usuul diinku ka mid yahay wlأna alcaamiya laa yatamakanu min macrifati اlxaqi biadilatihi ninkana waa caamiyo caamigana ma makansan karo inuu xaqi keligii uu garto adilada uu ku garto caqiida muu fahmi karaa faida tacadara calayhi macrifatu اlxaqi binafsihi hadday ku adkaato inuu keligii xaqa uu fahmo ama uu garto lam yabqa ila التaqliid wax kale u harsan ma laha aan taqliid ka ahin liqowlihi tacala faاtaquu اllaha ma اstaطactum ilahay ka baqa intaad kartaan arrinkaa marka waxaan ka faaidna maxay qofka inuu masaladaas ama uu qaadanayo yani bimacnaa fataqu llah ma statactum haddii layiri haddaba anwaacu taqliidi taqliidka noocyadiisa ataqliidu nowcaan laba nooc wey caamun wa khaas mid isagoo guud ahaana mid guud ahaaneed iyo mid gaar ahaaneed faalcaamu an yaltazima madhaban mucayanan inuu ku dhego oo uu laazimo madhab gaara ah. ya'hudu birukhasi madhabkaa wuxuu baneeye banaynaya wacazaa'imihi waxa uu waajibiyey waajibinaya fii jamiici umuuri diinihi diinkiisa dhan umuurta la xiriirta hal madhab shaafici baanahay ma dhaafayo xambali baanahay ma dhaafayo maaliki baanahay ma dhaafayo xanafi baanahay ma dhaafayo wqad ikhtalafa alculamaau fiihi culimmadan masala waa isku khilaafeen fa minhum man xakaa wujuuba qaar baa waxay sheegeen in waajib ay tahay inuu qofka madhab qabsado litacaduri اlijtihaadi fi lmutaahiriin maadaama ay adag tahay in dadkii dadkan dambeeya casrigan jooga aanay ijtihaadi karin wa minhu man xakaa taxriima iyo culamo waxaa jirta iyagu sheegay inay xaaraam tahay lima fiihi min aliltizaami almutlaqi liitibaaci hayri nabiyi maxaa arrinka halkaa waxaa ku jira bay leeyihiin iska raacitaan la iska raacayo qof aan nebiga ahayn marka waxaa meesha ka dhalanaya qof bini aadam iska dabafayl waqad qaala waqaala dheh waqaala shaykhu lislaam bn taymiya wuxuu yidhi ina fi lqowli بوجوب taacati غير النبي في kulli amrihi ونهيه nahyihi in la yidhaahdo waa waajib cidaan nebiga ahayn in lagu adeeco wax alla wuxuu faray uuna reebay in la yidhaahdaye wa huwa khilaafu alijmaaci waa arin ijmaca khilaafsan wa jawaasuhu fiihi maa fiihi in arrinkaa la banneeyana waxbaa farbaa ku mudan waxbaa ku jira wa qaala markaas wuxuu yidhi haddana hadalkuu raaci wuxuu yidhi man iltazama madhaba mucayanan qofkii hal madhab ku dhega uma facala khilaafahu min gayri taqliidin licaalimin aakhara aftaahu kadibna madhabkaa waxaan ahayn sameeya isagoo caalim kalena aanan raacin wala istidlaalin bidaliilin yaqtadii khilaafa dalik aanan daliishanin islamarkaa daliil arinkaa arrin ka duwan sheegaya walaa cudrin sharciyin yaqtadii xila maa facalahu cudur sharcina aanu jirin keenaya waxa uu sameeyey inay xalaal tahay fahuwa mutabicun lihawaah waa mid hawadiisa raacay faacilu lilmuxarami shay xaaraamana sameeyey bigayri cudrin sharciyin id cudur sharci aanu jirin wa hada munkar kaana waa la diiday wa ama ida tabayana lahu laakin haddii ay u cadaato maa yuujibu rujxaana qowlin calaa qowl waajibinaya inuu qowl qowl ka xoog badan yahy ima biladilati lmufasalati buu ka ogaada adilo la kala dhigdhigay in kaana yacrifuha wayafhamuha wa haddii uu garanayo fahmayana ima ban yaraa ama inuu arko axad arajulayni aclama bitilka almas'alati min alaakhar labada nin inuu midkan uu kaga leeyahay masalada ka kale wa huwa atqى lilahi fima yaquuluh waxa uu leeyahay ilahay uu kaga baqaya hadduu arko fayarjicu can qowlin ilaa qowlin mili hada uu markaa qowl intuu ka laabto qowl kale u qaato fahada yajuuz taa way banaantay bal yajib bal yajib waajibay noqonaysaa waqad nasa imaamu axmedu calى dalik imam axmedna arrinkaa waa u cadeeyey maxaa laga wada hadalka wuxuu leeyahay ibn taymiya haddaan iska niraha maalan qofun ha lagu dabafaylo cid ah, nebiga ka soo laakiin wuxuu leeyahy qof baa wuxuu yidhi shaafici baan ama maaliki baan ahay buu yidhi wuxuu sheegi waxaan ahayn buu la yimid sababta ku bixisay inuu madhabka khilaafana maaha inuu fatwo kale u helo maalan ra'yisagoo shaafici buu wuxuu arkay alimaam maalig oo fatwo kale leh ama wuxuu maqlay sheekh mucaasir oo fatwoonaya yani waxa ku bixiyey maaha fatwo kalaa timid macnaheeda maaha ama daliil maaha cudur sharciya maaha laakiin wuxuu u sameeyey halkaasay hawadu jirtaa sheekhan baa fudeeyey taa hadday tahay waa xaaraam lama ogol laakiin waxaa laga yaabaa masaladii isagoo madhabka ku dhegan ba haddana wuxuu arkay madhabka shaaficiga masalada inuu adkeeyey ama xambaliga inuu adkeeyey ama maaliki ama xanafiga qowl kaleu arkay wuu isbabardhigay waa arday aalibcilmi wuu isbabardhigay ama wuxuu arkay nin kaleo caalima masalada si ka duwan u fatwoonay wuxuus yiri ninka waa nin taqwo badan cilmila leh eh, jawaab kalan uu haya xaaladaasoo kale markuu madhabkiisii uu ka weecdo madhab kale u leexdo waxba kuma jabna buu leeyay wاlkhaasu kan khaaska ahna kaa waa kii caamka ah an ya'huda biqowli mucayan biqowli mucayanin dheh qof mucayana qowlkiisa inuu qaato fii qadiyati mucayana ama biqowlin mucayanin qowl gaara inuu qaato dheh fii qadiyatin mucayana qadiyad mucayana fahada jaa way bannaantah inuu yidhaahdo anuu mas'aladan iyada markay taagan tahay sheekhaasaan ka dhegaysanaya ida cajaza can macrifati اlxaqi bilijtihaadi hadduu kari waayo ama uu ka gaabiyo inuu xaqa uu garto ijtihaad uu kula yimaado sawaun cajaza cajzan xaqiiqiyan ama ka gaabin xaqiiqi ha noqoto aw istataaca dalika maca almashaqati alcadiima ama ha kari karo laakiin iyadoo dhib halkaas uu ku jiro ha noqoto xaaladdu marka waa sida cajziga luqada carabiga waa waxa farqiba udhexeeya kasal i cajzi kasalka qofku wuxuu qaban karuusan qabanayn cajzigana awoodba uma laha cajziga waxaadan awood boo awooddaada ma gaarsiisna kasalka laakiin wixii waad rabtaa awoodii waad leedahay qualification waad leedahay qudrada ilahi buu ku siiyey laakiin waad ka cagajiidaysaa halkaa wey marka masaladan markaan duuduubo masalata taqliidi markay taagan tahay ma sida ay tahay mise sida hadda loo isticmaalo madhab ma la raaci karaa dadku eh, waxaad moodaa masalada marka laga hadlayo dadku wax kale ka hadlaan ma waxay taagan tahay ku camalfal mise waxay taagan tahay waxbarasho markay waxbarasho taagantahy qofku waa inuu madhab gaara uu barto mutafaqih ku noqdo sida wadanka annaga aan ogeyn qofka safiin salaadkii qaasimigii zubadkii ilaa minhaajka waa la wadi jiray kutubta hal fani hal hal madhab raac qofku markuu hal madhab uu fiqgeeda uu barto wixii kaloo funuun la baran lahaa uu barto markuu ishiraad alle waxaad gaartay heer aad fahmi kartid ha u gudbo madhabka kale ha u gudbo madhabka kale ha u gudbo ama ha u gudbo fiqi lmuqaaran uu leeyahy maalan alfiq lmuqaaran inuu yidhahdo maalan qowlkan waxaa qaba imaam shaafici saasuu qaba imaam axamed xambal saan buu qabaa alimaam fulan saan buu qabaa muqaarana markaa ha gaaro markay taagan tahay tacliim laakiin sida dariishada loogaga soo dhacay dadka wadaadada baarashuudka looga soo dhacay aakhir markay saxwada bilaa saxwada kheyraad fara badan bay la timid waxyaaba badan baa lala yimid walilahi alxamd umuur fara badan baa la xaliyey laakiin markay masalada fiqi taagantaha waa lagu tumtay dadku baarashuud bay kusoo dhaceen waxaaba la fahmay khuraafa lala dagaalamayay waxa isaga darantay turaadkii fiqigaha shaaficiga iyo khuraafada uma kala saarayn markaasaa hal mar eh, madhabka shaaficiga dariishadaa laga bixiyey eh, laa safiina salaadan la aqri karin laa kanaan la arki karin laa minhaajkii wixii oo dhan waa lala dagaalamay iyadoo laleeyahy maxay waxaa la xalinayaa saxwaa timi saxwada macnaheeda maaturaadka fiqi in la tuura oo dadka aan saxwada kasoo waarinay wadamadii aan kasoo waarinaba culimmadooda markay noo jawaabayan bal u fiirsay bin cuthaymiin oo maanta cilmigaa leh wa qaala asxaabuna buu kuley markuu ku jawaabay xanaabiladu tilmaamay binbaaz arag wa qaala asxaabuna buu kuley markuu ku tilmaamay wuxuu tilmaamay xanaabilada adiga intaad madhab intaasoo boqoloo sano soo jiray oo rag fara badan mutafaqihiin ay noqdeen oo lagu meheriyay wax lagu kala saaray wax lagu kala dhaxlay inaad maanta intaad timaada tiraahid madhabka shaaficiga dariisadaan ka bixinaya taasu macnaheeda ma halkaa maxaa ka ratimay jahli baa ka ratimay jahli baa ka ratimay jahligana wuxuu keenay nacam dadkii dadaal fara badan baa la bixiyay ducaad baa la noqday wax kasta in la qabtana bilaa shak saxwada waxay soo kordhisay waxaanay hore usoo kordhin dadka hore u joogay taa maa fi shak waxaan ka niqaashayna maaha laakiin jaanibkii asaasiga marka laga tegay maxay noqotay berigii maxaakimta mihaalkugu ah waxay noqotay raggii minhaajka ilan bulugmaraam gacan laguma goyn karee raggii minhaajka hala raadiya noqotay raggii minhaajka aqrin jiray hala raadiya waxaad arkaysaa qof aan laba qof dhexal siin karin waxaad arkaysaa qof masaaishii maxaa fiqu waa daraja takhasusiyigu qofku markuu heer uu gaaro ayuu wuxuu gaari karaa madhab fulan madhab fulan weli arday baana intaan arday aana waxaa la rabaa hal madhab inaad meel dhigtay arrinka kale wuxuu yahay aalib cilmiga ajnabiga ah muxuu soo kordhiyaa kutub baa la aqriyey de carabi la aqriyey diin maaha adig ninka carabka isku meel baa taagan ninka carabka hadda isa kitaabkan uma baahan hadduu saanku aqri sida joornaalka uu fahmaya wax badan buu ka fahmaya waxaa laga yaabaa markay gaartay terminologiga markii mo academic noqoto inuu fahmi waaya details laakiin hadalka duuduuma fahmaya khudbadii carabiga loo aqri wuu fahmaya qur-aanka marka la ninka eh, maalan soomaaliga ama ajnabiga markuu wax barto taalib cilmi uu noqdo masalada mustawa wuxuu soo gaaray ninka carabka wax fahmi kara inuu fahmo adiga ninka carabka maxaa ku kala baxsantihiin marka waxaa ku kala duwantihiin cilmigoo la xifdiyo waxaa lagu kala duwan yahi inaad mutuunta dusha ka haysid iyo kutubtii dusha ka haysid oo qur-aankii dusha ka haysid waa in cilmiga takasuska daqiiqa a leedaha lakiin haddii ay tahay waan fahmaa keliisu isagu u fahmay oo fiqi meesha aanu jirin oo waxa aan aqrinayna journaal wax ku qoran kaliya ay yihiin journaalada bas iyo maaragtay majalaadka saxwaadka ay soo saaraan keliya la aqriyo oo maanta midul majalaa u duuban laakiin haddii la yidhahda maanta aayaddan qur hala si fiican haloo ha saar saara ma wadi karo oo masaladan hala dhaxlsi uma kala baxsana oo masaladan fiqiga meel hala saaro jabkeenna marka laakiin wallahi alxamdu waxaan ku faraxsanahay maalmaha dambe dhagahay aad waxaa ugu soo dhacayay saddexdan sano dambe afartan sano in wadaadadii ay leeyihiin maanta dadka fiqiga hala baro cawdun calaa bad haddii fiqigii shaaficiga ee runtii wax aada loogu farxo wey waana geedka waan soo taabanay haddaa dib haddaa dib marka loo kala firiyay run ahaantii wayna muuqatay badanaan xamaasku sida loo ordayay aakhirka waa lasoo taabanay in caqliyadii baa dib usoo laabatay xalaqaadkii baa dib usoo laabtay caqiidadu waa shay caqiide inaad dhahdo war caqiidan ashcariga iga daaya caqiidadan tan iga daaya waa saxsanta inaad dhahda firqadan waa dalla kuwan iga daaya waa saxsanta oo aad dhahday madhabka yani caqiidadu waa shay fiir alimaam shaafici <coughs> min caqiidati ahlisuna waljamaca intaan sheeg sheegayna in ka badan oo usuul leh adila lahu yaqiin madhabkiina waa madhabkiisa wey atbaacdiisana madhabkaysi lahayn marka mas'alada waxbarashada waa si qofku markuu barto <coughs> oo noqdo aalib cilmi xaqiiqi ama daaciya uu noqdo ama qof caalima uu noqdo markaasoo kale uu dhihi karaa masaladan iyada ah muddo aan soo aqriyayay ee imaam shaafici uu qabo moodaa inay noocan mawaaqica ka dhacsanto xagga adiladan lagaga leeyahay masaladaas xaggaasaan u waacay sheekaasaan ka qaatay waxba kuma jabna taalib cilmi baa tahay waxaad gaartay heer aad comparison samayn karto isbabar dhigi karto laakiin faaqidi shay anoo ah gacmahayga maran yihiin gacmahayga aan waxba aanan hayn ba waxaa laga yaabaa oo qofka xitaa carabigii doono u goday u aqrinayo oo qur-aankii aayad jabtay aayad toosan aan u kala saarnayn inuu weerar uu ku qaado wixii turaadka ahaa fiqi ummadda ay haysatay waxay ka mid taha waxyaabaha qaladaadkii saxwada ay ku dhacda laakiin hadda indhaha la kala furayo markii derbiga lasoo taabtay fatwa muqalidi fatwa almuqalid qofka muqalidkaa ah fatwadiisa qaala allahu tacaala ilahay wuxuu yihi fasaluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun ahlu cilmiga haddaydan garanayn wa ahlu dikri hum ahlu lcilmi ahlu dikri ay sheegayn waa dadka ahlucilmiga wاlmuqalidu laysa min ahli alcilmi almatbuuciin qofka hadduu muqalid uu yahana ahlu cilmiga la raaca maaha wainamaa huwa taabicun ligayrihi maxaa isaga qof kaluu raacsanya waxaan ka hadlayna waa maxay qof isaguwa muqalid ah fatwadiisa maxaa laga yeelaya isagaaba meel kale ku dabafayshan fatwadiisa maxaa laga yeelaya qaala abu camr ibnu cabdilbar wagayruhu waxay yidhaahdeen ajmaca annaasu waxay dadku ku urureen oo isku waafaqeen calaa ana almuqalida laysa macduuda min ahli ilcilmi qofka hadduu muqalid uu yahay ama kan muqalidka inaan ahlucilmiga aanu ka tirsanayn wa ana alcilma macrifatu lxaqi bidaliilih cilmigan inuu yahay xaqa in la garto daliilkiisa lagu garto qaala ibnu lqayim wuxuu yidhi wa hada kama qaala abu camr hadalkaana waa si abu camr uu yidhi faina annaasa laa yakhtalifuun dadku iskuma khilaafsana fi ana alcilma cilmiga laguu sheegayo huwa almacrifatu alxaasilatu can اdaliili in ay tahay macrifada aqoonta kasoo soo xasishay daliilka cilmikaasaa lagu magacaaba aqoon maaha anaa samaysta maaha waa daliil baan kala baxay wa ama biduuni daliili laakiin qofka markuu iska hadla daliil la-aan ama masaladii iska sheega daliil la-aan fainamaa huwa taqliid imitation unbuu ku jiraa waxbuu qalidaya uma xaka ibnu اlqayim bacda dalik ibnu qayim marka wuxuu sheegay masalada iyada bacda dalik fi jawaazi alfatwa bitaqliidi inay bannaan tahay in la fatwoon karo taqliid lagu fatwoon karo alaaata aqwal oo maxaa loola jeeda maalan su-aal hadda weydiisay markaas waxaan ku yidhi ibnu cuthaymiin wuxuu ku jawaabay sida ibnu baas baa sidaa ku jawaabay hebel baa sidaa ku jawaabay qolo kale inuu xaaleeyey ma bannaan tahay fatwada sidaas oo kale saddex qowl buu sheegay ibnuqayim kow laa tajuusu alfatwa bitaqliidi ma banaana fatwada taqliid lagu jawaabayo liannahu laysa bicilmi maxayl cilmi maaha waalfatwa bigayri cilmin xaraam fatwo aan cilmi ku salaysnayn oo cilmi aanan wadan waa xaaraam wa hada qowlu akhari اlasxaabi wa jumhuuri shaaficiya sida ay qabaan wey jumhuuri shaaficiya iyo xanaabilada say u badan yihiin akhar اlasxaab markuu ku dhaho yuu la jeeda أكثر الأصحاب ee xنaaبلada w شhekh حنبلي وجمهور الشhاaفiعية say u qaban waa sidaa الثاني أن ذلika جائز فيma يتacلق بنفسه qolka labaad wuxuu leeyahy qolkood wax xaaraantinimeeyey qol kalood wuxuu leeyay taa way bannaan tahay laakiin fiima yatacallaqu binafsihi waxa isaga la xiriira adi ahaan waad qaadan kartaa walaa yajuusu an yuqallida fii maa bihi hayrah laakiin wuxuu dad u jawaabayo inuu qolo kale ku raaca ma inuu baaro masaladii uu salkeeda uu soo taabto gunteeda taabto halka ay taha uga tago athalith qowlka saddexaad wuxuu leeyahy ana dalika jaa'izu cinda alxaaja markii xaajo ay jirto arrinkaa waa bannaan yahay wacadamu alcaalimi almujtahid caalim mujtahidana aanu jirin wa huwa asaxu alaqwaali aqwaasha lasoo sheegay kana uga asaxsan wa calayhi alcamalu isaguna camalka ku dureersaday intaha kalaamu hadalka ibnuqayim uu dhaaf waa kan hadda dadka aan ku wadno wey maxaa yeele in la yidhaahdo adoo muqalid ah ma fatwoon kartid xaaraantinimeen raggii hore rag ishubay ahaayeen war nin walbaba meeshii khuduu min xaysu akhad rijaal bay ka taagdeen ama in la yidhahdo adiga keliya ay waajib kugu tahay waxaa imanaysa marka maadaama casriga lagu jira casri mujtahid aanu jirin mujtahid mutlaq walaa muqayid baaba dhib lagu helaya aanu jirin maadaama ay tahay ayaa waxaa la yidhi xaajaa jirta qowlka in la qaatay waxba kuma jabna <clears throat> raggan hadda wa aragteen waladudu xafidahu llah ninkan ay dhahaan arbacuuna fanan buu yaqaan abtigii wax soo baray marka la weydiiyey ka waran ba afartan fan buu nahay qaniid afartan fan markaas yii wuxuu yidhi waa walad oo mustafiid caalimo uma ogolaan waa mustafiid waa wiil yaroo wax faaidaysta buu le hadda waa ninkan eh, maaragtay jabalka ah, waxaana laga yaaba annaga markaan laba kitaab aqrisano inaan cerka galno halkaa marka waxay ka mid taha waxyaabaha jabka ka yimaado wa yatimu maa aradna kitaabatahu halkaa waxaa ku dhammaystirmay waxaanu rabnay inaan qorno buu sheekhu yii fi hadihi almudakara alwajiiza kitaabka kan ee gaaban mudakiradan iyadu yar nas- allaha ilahay waxaan weydiisanaynaa an yulhimana arushda inuu ilaahay nagu ilhaamiyo toosnaanta fi lqowli waalcamal hanuun inuu ilaahayna ilhaamiyo nagu ilhaamiyo ooraahda iyo ficilkeenna wa an yukalil acmaalana binnajaaxi in ilaahay camaasheenana uu marka uu ku adkeeyo amaba uu ku xoojiyo guul inahu ilaahay jawaadun waa allihii deeqsi badan kariimun deeqsi ah wasala allahu wasalam calaa nabiyina muxamadi waaalih allahu naxariis haddaba halkaa waxaa noogu dhammaaday kitaabkii runtii kitaabkii isagoo yar haddana uu nala dheeraaday waxay ahaataba kitaabkan waa asal min usuul fiqiga waxaan u malaynayaa alwajiiz baa ugu horeeyey kitaabkii aan usuul fiqiga masjidkii xagga ka aqrinay iyo alwaadix fi usuul fiq kan waa kan saddexaad kutubta usuul fiqiga marka laga hadlayo kitaabkan dabcan waa qofka in la ursiyo diraasa tashmiimiya la waa lagu ursiinayaa usul fiqi wuxuu yahay kadibna waxaa la rabaa mutawalaadku qofka inuu gudbo nasal allah jala wacala an yubaarika fiih haddaba ardadii kitaabka la socotay waataan soo tilmaanay macadka towfiiq ee tifas in uu ka yahay kitaabkan maada mawaadiisa soddonka ah ee noo qoran ay ku jirto macadku wuu howlgalay qeybna waa qeybta hadda luqada carabiga intii soo xaadiri karta ay timid qaybna waa qaybta hadda hawsheeda loo gogol xaarayo oo da-yartu ay sii wadaan maadadan maado xisaabsan wey marka biidn illahi subxaana wa tacaala eh, go-aanka idinkaa iska leh laakiin anigu waxaa ii muuqata in berri loo fariisto imtixaanka loo fariisto maadada min alif ilkitaabi ilahi haddaad leedihin wiiga dama nooga dhiga waan soo aqrinaynaan idinkaa eh, alamru biyadikum idinkaa go-aanka iska leh laakiin haddaad rabtaan maxaa adi kuu go-aana waa berri iyo waqtigan oo kale marka alamru ilaykum jawaabtiina maxay tahay ma berri wiiga dambe insha allah marka wiiga dambe ayaa noo ballama maalinta sabtida ah salaada cishaha iyo halkan waxaana kitaabku u noqon doonaa min alifihi ilaa yaa'ihi mana aha open book maaha waa dusha ka soo xifdi tacaariifta iyo amhilada halkana noo ballama biidn illahi subxana wa taala bilahi towfiq